اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waa darsigeennii sagaalaad ee fatxu raxiim araxmaan ama laamiyabti ibnu wardi kitaabkeennii qasaa'idka ahaa ee raqaa'iq ah ee zuudiyaadka ku saabsan anugu edabka aan kuba tirsannaba xubka low tani cajzun dahiru fakhtarib talqa can ilahli badel fabimuktilma yabqa asinan wasura albadri biha albadrugtamal ayuha alcaa'ibu qawli caabitaan ina tiba alwardi mudim biljucal cudda canaasumi lafdi wastatir la yusibanaka sahmun min hucal سهم من ثعل لا يغرنك لين من فتى إن للحياة لينا تعتزال أنا مثل الماء سال سائغون ومأتز غنى أذى وقتال أنا كالخيزور سعب كسر وولين كيف ما شئت فتال غير أني في زمان من يكون فيه ذا مال هو المولى الأجال wajib cind alwaraa e ikraamuhu waqaliilu lmaali fiihim yustaqaan kulu ahli lcasri khumru waana minhu fatruk tafasiila aljumali wasalaatun wasalaamun abada minhu fatruk tafasiila linabiyi lmustafa khayri duwal وصلاة وسلام أبدا للنبي المصطفى خير الدول وعلى الآل الكرام السعداء وعلى الأصحاب والقوم الأول من وراك بعشاق إلى أيمن الحي وما غان الرمل ويهي laa yaduru ma dhibaa buu idhi naadimku raximahu allahu tacaala alfadla dheeraadkiiyo fadligiiyo ilaahay masiyada uu ku siiyey iqlaanu waxyaraan hiyo cayrtinimiyo adoo faqiira waxba kaa tari mayso ku dhibi mayso kamaa sida laa yaduru uusan u dhibin ashamsa qoraxda itbaaqu dafali guduudka casarkii soo gala casarliiqi markay tahay qoraxdu baal ka dhigto ee midabkeedu isbeddelo waxyaalaha soo gala cadaanteedii faraha badnayd bedela waxba ku yeeli maayo majdi akhiiran wa majdi awalan sharacun wa shamsu raada duxa ka shamsi tafali oo kaleeta wey waa kiilaha umar wadaadkii lamiitulcajam majdi akhiiran sharaftaydii waa hadda iyo wa majdii awalan iyo sharaftaydii horaba sharacun waa isku mid wa shamsu ra'da duxa barqinkii qoraxda dhalaalaysa ee werwerlaynaysa ka shamsi unbay la mid tahay fi tafali casar guduudkii liiqan bay lamid tahay cawaweerti markay baalka dhigto ay guduuto isbedesho marka ceeb kuma keetaalo qoraxdu inay isbedesho dayixu inuu mararka qaar dayixu daa yaa caaisha tacawadii billaahi haada alkhaasiq idaa waqaba bu nabigu markuu dayixu soo baxaya habeenkaa isagoo guduudan oo dhiin ah aroortiiba iyadoo guduudan bay soo baxdaa soo maaha habeenkiina iyadoo guduudan bay dhacdaa isma bedesho qoraxu waa qoraxdii un inama almaaru bicilmin culima laysa bilamwaali yaxwii ciidama wakada lfadlu ka risqin qusima laa yaduru lfadla iqlaalun kama laa yaduru shamsa idbaaqu dafal xubuka jacaylkaaga alowdaana waddamada aad jeceshahay waddankaaga aad u dhacowdaan hadda waxaweye maaragtay waa waddankaad u dhalatay weye iyo meeshaad ku dhalatay xubuka jacaylkaaga alow taana waddankaaga aad iska jeceshiiy meeshaad ku dhalatay cajzun yacnihii waa daciifnimo daahirun oo daahira wey cajsun waa nacasnimo wey hadda cajziga wuxuu jeedaa cajzun daahirun likulli axadin buu u jeedaa ee fakhtarib saafar can wadanika wadaarika daarika talqa waad la kulmin bedelun bedel baad heli can ilahli ahli ehelkaagii hooyadaa iyo aabbaha iyo qaraabadaadii beddelkooda waad heliya fakhtaribniyahu qurbow marka ayadaa wey oo meesha iskaga tago dhaqaaq marka ayadaa wey wakiilahaa taqarab can ilawtaani fi taalabi alculaa wasafir fabilhasbaani khamsu fawaa'idi isaalatuha min waktisabuhu maciishatin wa cilmuhu wa adabuhu wa suxbaatu maajidi shan shay baa laga helaa buuri taqarab horta taqarab buu ku yidhi bal horta isqurbee can alawطaani fii طalab اlcula wasaafir fafi lasfaari khamsu fawaa'idi isaalatu hamin waa kow waiktisaabu almaciishati waa laba wa cilmun waa saddex wa aadaabun waa afar wa suxbatu maajidii ragna waad soo baran fiifiican waayahay fa bimukthi lmaa'i fa bisababi mukthi lmaa'i naadimku raximah ullahu tacaala wuxuu yidhi waa beydka lixdan iyo sagaalaade fabimuktilmaa'i fa bisabi maa'i biyaha nagaanshahooda nagaanshaha sababkeeda ayay yabqaa baaqi noqdaan aasinan xaal ayiin kuwa aja'a ajo ajo waa biyuhu markay qurmaan ee qarmunaadana lo'du ku kacday ku kalleedhido oo biyuhu intay isbeddelaan ajaa la yidhahdaa ajo haa la cabbi waayo ajay noqonayaan wa sulal badri yacnihii maaragtay dayaxa guurayntiisa bihii yacnii maaragtay bisamaa'i samada uu ku guureeyo ayuu albadru dayuxu igtamala ku kaamil noqdaa wey dayuxu isagoo bil abuu soo dhashaa soo maaha habeenka u horreeyeen tayman saas habeenka labaad saas habeenka saddexaad saas habeenka afraad saas ilaa shan iyo toban laga gaadho leylatulbadri laga gaadho leylatulbadri habeenka afartobnaad shan tobnaad weeye soomaaha saddextobnaad iyo wixii ka dambeeya wuxuu yidhi biyahum siday meesha u fadhiyaan ajay noqon haddee biyo socdaa biyo fadhiya biyo socdaa dhaqaajiya baa layidhi ina alculaa xadaanii waya saadiqatun fima yuxaadisu ina alciza fi nuqali faqultu low lam yakun fi sayri faa'idatun ma kaanat sabcu fi larbaxi tantaqilu allahu akbar fi labraaji fi labraaji tantaqilu abraaj dheh yacnii maarata aquulu lijaaratii wadamcu jaari waliya cazmu raxiili ila adiyaari yacnii biyaha hadday meesha iskaga jiraanuun oon la taataabanin dee ajay noqonayaanoo way baaba'ayaan adigana haddaad meelun iska fadhidid dabadaa kuduleeshabi aa meelun layskama fadhiye waa la dhaqaaqaa wey qofka bini aadamkaa le hadduu kursiga aan ku fadhiyo kursigu dabadu ku duleelinba dhinacadaw dhinacibaa ku barariba iska ilaali marka socsoco alxarakatu baraka dhaqdhaqaaq ororod ha iska afdhubleen mararka qaar sidii nirig yaroo galab joogta oo waxa weeye maaragtay hawyada ag daaqayso meel qurux badan oo doog la joogta say u afdhublaysa sugsug saas oga afdhuble marka yadahu waaya ha iska soconayna laakiin caqligaa soco wey caqligaa soco weeye mhm. waayahay fabisabab mukti lmaai yabqaa aasinan aja ayay biyihii noqdaan nagaanshaha darti ay meeshii un iskaga neginas dhaqdhaqaaqayni biyo kaloo dhaqaajins wasara albadru bih albadru igtamal ayuu ku kaamil noqdaa markaa iyadaawi sidaasi lamida u iyagada kale mid guuri ayuha alcaabidu midka ceebaynaya qowlii hadalkayga buuri shaacirku raximah allahu tacaala ayuha alcaabidu caa'ibudha ayuha alcaa'ibu midka ceebaynaya qowlii odhaahdayda caabitan xaaluyaha mid ku ciyaaraya oo ku dheeldheelaya ina tiiba alwardi ubaxa udgoonkiisu mu'din mid weeye biljucali xarwalwaalka wadaadku wuxuu yidhi qaar baa dhihi doona buui wadaadku gobay ma tirinine wax yaroo baxay ramli oo dhowr xabuu meesha ku tuurtuuray waxaasuu annaga gobay nooga dhigayaa markaasuu caayi buui waray anii ma taqaanid buu kuleeyahay midka qowlkayga ceebaynayow intan wadaadku halka laga bilaabo wuu yar hanjabaya xoogaa beerkan kaa garaaci iska kayfiiri buu kuleeyahy ma taqaanid dadkan cunaaye libaax baanahay wallaahi iyo abeeso ciyaar ciyaar ayuhalcaa'imadka ceebeynaya qawliga gobaygayga iyo odhaahdayda iyo murtidaydow caabitan xaalu yahay mid ku ciyaaraya oo asaga dhanba ay ka baxsan laadahayow war waan isnaqaanaaye iisoo badheedh waxba meelaha iga cacaayine maxaa yeelay buu kuleeyahy haddaad gabaygayga nacdad wax ka sheegtid inna diibal wardi yacnihii wardiga waa ubaxa weeye ubaxa sooma taqaanid ubaxa soo garan maysid ubaxa udgoonkiisa sankasaa loo saaray mu'din wuxuuba dhibaa biljucali marka hadduu wuxuu idhi haddaad macnaheed wax ka dhigan tahay xarwalwaalka xarwalwaalka doolshaana dadka qaar baa u yaqaan war waa bahalka saxarada intuu malaakuuso labada lugoodee dambe ku qabto afkana dhulka u dhoweeye sidaa godbusangodkaasusaxaradaasu qutaa xilliga jiilaalka aa waa kaydsadaa xarwalwaal baa la yidhahdaa waa af soomaali saxa xarwalwaal xaarkiibuu walwaalayaayo isku duwayaa marka ayadaa wey marka anigu kula yaabi maayo xarwalwaalka wax udgoon baa dhibee waxaan murtiday qiimaha badan baa ku dhibaye weligaaba iska caacay bu iska caacay wax ka sheeg cudda iska ilaali an ka gabo yaa eh. raashigu caadiya qurmo allaahu akbar hadaha waa cagsi wey cajiib inagu markuu caadigaan kaysanaa hadhowtana calooshaan gelinaa qashin ahaan baan u saarnaa markaasoo asna ka faa'iidaysan war cudda buu ku yidhi hooy cudda cudda ha ka laabo war ka gabbo war iska qari can ashumi lafdii odhaahdaydii iyo qowlkaygiiyo alfaadayda leebkeeda niyow ka gabbo wastatir iska asturoo ka gabbo haa hadda laakiin cudda wayn cudtum cudnaa qur-aanka ma ku aragta weligaa yaa haddaad ku laabataan hee annaguna waannu ku laabanaynaa soo maaha yacnihii ka laabo oo ka noqo oo ka joog weye ka joog cudda ka joog can ashumi lafdii wastatir niyow ka gabbo iska asturo dhufays ka galo meel gabaada ka gala madaxuu kaa geliya markaasu dhan uu ku kala goynba gebigaagaba uu ku dili wey laa yusiibannaka yuusan ku asiibin sahmun min hucal qola weya hucalku waa qabiilatun aw xayun min axyaa'i alcarab nimankaasoo lagu yaqaanay wa xayun min kinaanata qad ramuunii bimaa xawati lkinaanatu min sihamin idan idan tadaluu wamaa hucaluu abuuhumu ramuka bikulli raamiyatin wa raami buui soo marka waxa weeye inii uriidu duruuqa alxayi min idamin waqad xamaahu ramaatun min bani thucalib innii anigu uriidu waxaan doonayaa duruuqa alxayi min idamin ka ahaaday waqad xamaahu waxaa ilaaliya rumaatun oo min bani thucal ah nimankaasi rumaad ay lahayeenoo waxganoo leebka iyo toogashada khatar ku ahaayeen nimankaa ka carar buu kuliy aana ku dilina warooyiga carar warwaddaan kuu sheegay carar buu kuliy war cudda ka laabo war haddaa dhowdaha joog canaasumi lafdii wastatir laa yusiibanaka sahmun min hucali wuxuu la mid yahay buu idhi reer bani thucal nimanka la yidhaahdo leebasha ay tolaan ayuuba la mid yahay buui oy sameeyaan oy qoraan ayuuba la mid yahay buuhi gabaygaygooniyow aayar joogoo meelahaaga iska joog marka ayadaha wey laa yakurannaka yuusan ku kidinin buu ihi liinun jileec oo min fatan nin dhallinyaraa ama nin xoog leh ama nin uun ama qof xaggii ka ahday ay shaabun qawiyin wey maxaa yeelay inna lilxayaati abeesada liinan jileec weeye jileecaasoo yuctasalu laga dheeraadoo laga carara bu abeesada ma taqaanaa haddaa kuu dirna ka waran abeesa soo qaba kudhaana ka war waxaa jilicsanee meesha galgalanaysa soo xambaarsaoo jeebka kusoo rida haddaan kudha ama gollanka kusoo rida ka war maad yeelaysaa maya sababta looga baqa maxay tahay waa sunteediiyo qallacaadeeda khatarnimadeeda weeye laakiin ayada waa wax iska jilicsan gacanta lagu qaadi karoon tabarba lahayn wey marka wuxuu ku yidhi intaad istidhaahd wadaadkan harabka ah oo gaboobay waxba iskama celin karo fooda soo gelisid abeesada yaana kugu noqonin bu aana ku kala goyna adeer hal mar baa ku qallici markaan ku qallacana sun kugu sii dayn bu kugu sii daayana ka kicmaysida waa dhimane warnay isilaali runtaa kuu sheegaya laa yaquranaka yuusan ku kadinin liinun jilec min fata nin xaggii ka ahaaday oo xoog badana weliba qawiya inna lilxayaati abeesooyinka liinan jilac baa u sugnaadan buuhi laga dheeraado warooy iska ilaali buui aniga waxaasoo dhan waan kuu digayaa miskiin baa tahay iyaaka an tastafii miman tara axadan walaa tahiq biamrii fii xaalatin abada hawey waayahay ana anigu haddaad i weydiisa buuhi mithlulmaa'i biyahoo kale ayaanahay sahlun biyaha maxaad ku taqaanaa sahlun kuwa fudud weeye saa'iqun xagga dhuunmaridda iyo dhuunta in la mariyo biyuhu way iska fudud waa qurqurhinaadu waad ka kabanun waad cabbi juluq juluq baad ka siin wa mataa goortay suqina la kuleeliyo la diiriyana oo biyaha si fiican loo karkariyana hee aadaa way dhibaanoo waqatala weliba waa dilaawey so runtii maaha biyaha kolka hore ay qabow yihiin ay baraf ku jiraane tallaajada laga soo saaro waad iska qulunbiyeyna waad iska cabbi wamataa mataa suqina markii la kululeeyo ka war haddii la kululeeyo maxaa dhacaya war waa lagu karinayaayo dhuuntaa ku googiyo adiga dhanba waa dhimanba biyo karkarsan suqina la kululeeyo wey aadaa way dhimaanoo waqatala weliba way dilaan wey waa xaq wey ana anigu kal khayzuuri geed qansaxa xididkiisoo kaleeta ayaan hay buui xididkaasoo khayzuur waxaa la yidhahdaa geedka qansax xididkiisa oo intii la dubo intii la dubo ayaa waxa weeye sida jiicoo kaleeta saasay noqonayaan si walba haddii la yeelo maba jabayaanba waa sida tuubada tuuba ma jabin kartaa waa tuubo kale wey ulaha laga dhigtaayo koorad baa laga dhigtaayo saasaa loo soo xidhaa dab baan kala daali jirnay dhexdaan ka gugubi jirnay kolkaad ingejisin bay adkaan ana anigu kal geedka qansaxa la yidhahda xididkiisoo kaleetaanahay sacbun way adagtahay kasruhu jebintiisu wahwa asaguna liinun waa jiricsan yahay kayfamaa meel alla meeshii shiita aad doontad ayaad infatal u leexinaysaa meel alla meeshaa doontana waad u leexin wey xaggaad u qalluucin xaggaad u qalluucin waad wadwadi iska ilaali saasoo kale kal khaysuur baan ahay buui khaysuur baan ahay hadda muxuu ku soo ahaa war anigu waxaan ahay buui biyahoo kaleetaan ahay oo biyaha haddii la diiriyana waa lagu gubtaa haddii kalena waa laska abeesoo kaleetaan abeesada fi anna lilxayaati hee yaa maca liiniha yuctazalu waa laska ilaaliyaa ana anigu kal khaysuuri khaysuur baan ahay buui khaysuurku waa waa xididkaa qansaxa uun ku daa jiica ama qurcoo kaleeta ama qansaxa ama galoolka geedashaasa laga samay xididkooda wey sacbun kasruhu weliba jebintiisu ay adag tahay bu kuyiri bir wey lama jebin karo waa tuuba jebi lagu yiri wey tuuba madaa jebin kara inaad kala goysid mooyeene wahwa asagu liinun waa jilicsan yahay kayfa maa shi'ta infatal meel alla meeshaad u leexisana wuu u leexsamayaa wey saasoo kaleetaanahay anaa ka khashabil khayzuraani khaysanaani fii kwnii layinan wamaca dalika sacbu lkasri ayra anii anigu fii zamaanin zaman ba qaala naadimu raximah allahu tacaala hayra anii anigu laakiin haan kuu sheegay waxba hanjabaadeda haarkine fii zamaanin zamaan baan ku suganahay manduulka iyo kuna hada zamaanka fiihi zamaanka daaka daa maalin fiihi zamaanka dhexdiisa daa maalin maalmiduu saaxiiba xaalu yahay huwa isagu almowlaa waa mid ka sarreeya alajallu ee weynan ka badan waajibun waxaaba waajiba markaad fiirsid cinda alwaraa makhluuqaadkiisa ikraamuhu in la karaameeyo waa qaliilulmaali midka maalka yarna fiihim dhexdooda yustaqallu waa la yaraystaa bu kuri horta anuu wax kalaan kuu sheegayaa bu kuri anuu zaman baan ku noolahay buuri zamankaasoo bahaluulka xoogaaga haystaay uu baqbaqleeyo dabada ruxo ka kale faqiirkaana wakhtiga iyo saacu walow ansafa daaru fii xukmihi lama malaka alxukma ala abu zayd alsaruuji waa hawi yacnihii wuxuu li anugu waxaan noolahay calaalka waxa iga keenaya wilahay waxaan noolahay zaman qofka maalqabeenka ah. uu yahay almowla alajal isagoon baa laga damba isagoon baa la ammaani isagoon baa fadhiga looga kici isagoon baa loo ordi isagaa loo khidma isagaa kabaha loo qaadi isagaa madaxa loo salaax isagaa saliidda loo mar wax walba o dhan waajibun cinda alwara ikraamu waxaad mooddaa buu idhi hadda waajibun cinda alwara ikraamu waxa weeye min xaysu sharciya maba ehe waxaa laga wadaa waajibun cinda alwara ikraamuhu maxay ka dhigan tahay macnaheedu ina alghaniya idaa takallama bilkhadaa qaaluu asaabta wasadaquu maa qaala waida alfaqiiru asaaba qaaluu kulluhum akhdaqta yaa hada waqulta dalaala ina daraahima fi lamaakini kulliha tagsu rijaala mahabatan wajamaala faya lisaanu liman araada fasaxatan wayasilaaxu liman araada qitaala allahu akbar runsana waajib baa wad moodaa buuhi ikraamuhu cinda alwaraa wa qaliilu lmaali fiihim fi linsaani wa fi lwaraa wa fii hada zamaani yustaqal wuxuu yidhi qaniga soo ma taqaanad hadduu hadla buuhi weliba idaa takallama bilkhada'i qaala waxay odhanayaan buui asabta war adaa run sheego asiiba wa maa qaala wax alla wuxuu yidhaahdana way rumaysanayaan bu waida alfaqiiru soo maaha asaaba qaaluu kulluhum akhdaat anaga aan wacyo yacniga margeerna cidaad cidaa waxba garan maysid badow baad tahay a unbay dhihi buuri warwarta maxaa leedaasha horta naga akhdaata iyo haadaa wa qulta waxaadna tiri dalaalan baadi baa tiri ina daraahima daraahimta fil amaakini kulliha meel walboo la jooga buri xogaaga yara shilimaadkaa hee taksu rijaala mahaabatan wa jamaal qofka haysta waxay hubisaa buuri haybad iyo qurux faya lisaanu liman araada fasaxda waa carab buuhi qofka u baahan inuu hadlo faseexoodo wahaya silaaxu liman araada qitaala qofka raba inuu dagaal galana ayadiibaa huba buui hoosta maad oga dhexmaad ku kala fufuri ya asfar wa taraahu waxaad arki buu idhi mamquutan walaysa bimudnibin allaahu akbar bal fiiri adduunkaba iyadaa ka talisa aa wa yara alcadaawata laa yaraa asbaabahaw xata alkilaabu idaa ra'at daabizatin waa intaan sheegi jiray weye asqat ilayhi wa xarakat adnaabaha waidaa ra'at yowman faqiiran caariyan tambaxaat calayhi wakasharaatan yaabaha xata alkilaabu ayda idaa ra'at markay aragtay daabazatin mid suud qabo si fiican u labisan oo dhexda ka xidhanoo iskala waniiqinayo asaga dhanba cadar yar ka soo kamkamayo asqat way raaricin buu idhi ilaya xaggiisa dhegtaysaa ugu duwiyo saasay ku yarrigan saasay dhihin oo isu soo dhowaan haye wa xarakat adnaamaha sayntana saasay u dhahayaan sayntay u dhaqaajinayaan markaasuu eygii intu ugu soo dhowaan waan ku aqaanaa ayaa adsaba xaafadaha maaragtay eyga ilaaliya adoo labisan oo cadar kaa kamkamayo saala waxa weeye kuusoo dhawaanba markaasoo intuu kuusoo dhawaasa muxuu kaa rabaa unba agtaada iska fadhiisano saynta unba werwer kaga siinba isaga dhanba wuxuu iska dhigi wax maarta wuu ku dhaweyn ha waa salaam weeye ha <laughs> baashuu kaa oriyey <laughs> baasha xogaaga yarbu kaa orin eh, ha qalqaluudade waayaay waidaa ra'at yowman bakiiran caariyan adoo miskiin oo haylayn leh <laughs> nabaxad khayraadoo kudhboonam war aylo ama afka ku sugan nabaxat calayhi wakasharat afka iyo miciihiiba banaanku keenayaa cagtu cagta kuu saaray sare anyaabaha wakasharat anyaabaha qaylo afka darsan wey allaahu akbar kulufi baa ka dhici markaa iyadaa wey ka carar alfaqru yujrii biaqwaamin dawii xasabin waqad yusaawidu hayra sayidil maalu alfaqiiru faqiirku yusri wuxuu yaraysan oo ayaa dhulka ku jiidi carrada ku jiidi biaqwaamin qolyo qolyahaasoo dawii xasabin allah sharafiy o saaxiiba ana min aali saasaan gabadhismabui jira masaydrisarid ana min aqyaali saasaan saasaan boqorkii kasanaan ka soo jeedaa buu dhihi jira markuu dee raba si fican allah duruuftaas aa waa kan abu zaydin asaruuji maqaamaat alxariir waa yahay amaa waqad xaqiiqe maalku almaalu maalku waqad xaqiiqa almaalu maalku yusawidu waa madaxeeyaa hayra sayidi midaan sayid ahayn buu madax ka dhigaa wy madax buu ka dhigi midaan sayid ba ahaynoo miskiina buu madax ka dhiga markaa idaha wey waa hayra annii anigu fii zamaanin baan noolay man dulkiya kun ahaada fiihi bizamaanidaa maalin xaalu yahay huwa almawla u yahay alajal waajibun u yahay cinda alwaraa ikraamu waxaad moodaa in lagu waajibakraamay in la yidhi waa loo kece hebel iska waran see tahay caafimaad ka waran ha waa la soo dhoweyn wa qaliilulmaali weeye fiihim yustaqal ninka xoolaan haysanna caydh ahana muxuu sheegaya waraga kaxe wax waa wax waalan war waxbaan noo sheegin hadda waan badashaa hadduu xaqiiqa ku hadli hadduu walaa rafca linafsin walaa rafca linafsi daniyati kalghinaa walaa wadca linafsi shariifati kalfaqri balfiirso naf dani ah waxyaalaha ugu badan ee kor yeela waa maalka qof maasha allahna waxaa dila waa faqriga markaa idaha wey kullu ahli lcasri dadka xilli kullu ahli lcasri xilligan casrigeennan iyo wakhtigeennan dadka nool oo dhan buul humrun waa doqomo yaljabaljaanno inkaar qaba buul wa ana aniguna minhum doqomadaun baan ku tirsanahay igu dar buui anigana ha iga fatru ka tag buu ihi tafaasiil aljumali sii faafaayo maxay doqoma ku noqdeeniyo adu maxaadu sheekhow iska reebiyo waxay dhihin buui shaqadaada maaha waxaa xilliga nool oo dhan buu isku soo duuduub dhammaantood doqommo jabaljaanna waxbagarada wey humre waa candadowlka saa ka sheeken candadowl waa doqon wax magaradkaa dhaandhaan iyo candadowl iyo doqon iyo nacas iyo waxa weye maxaan ku dhahay caran iyo waxaasoo dhan waa isku qolo wey waa isku sansaaf wey kullu ahlilcasri xilligan aan nool lahay kulli ehelkiisu dhammaantia kala reebin umrin wa ana minhum anna ka mid baanahay bu hadduu waxaa la yidhi wadaadku oo ana minhum ku dara lahayn ba layidhi waa la bushin laxa la dhihi lahaa ba layidhi sheekhu ma keligii baa soo arkay inuusan doqon ahayn mise wiyan xanaaqsan yaho dad baa xumeeyey fatruk ka tag bu ihi tafaasiilati maxaa waxba intaa ka badan kuu sheegi maayo waxba ay weydiini bu orad iga tag buui aniga waxaas hadda ha ila imanina wa salaatu nabadgelye iyo wa iyo naxari wa salaatun nabadgelye iyo wa salaamun wa salaatu naxariisi aal iyo wa salaamun abadan abad alaabidiina linnabiyi nabigii dushiisa hahaata cala nabiy wey nabiga almustafaa la doortay khayri duwali dowladdiisu ay ahayd dowladaha adduunka soo maray dowladda ugu sharaf badnayd uguna weyneed ay tahay wa cala alaali aalkii dushiisana nabadgelya naxariis alkiraami sharafta lahaa assucadaa ee waxa weeye liibaanta iyo khayrka iyo badhaadha barwaaqada saaxiibka wa cala asxaabina sidoo kale walqowmi qoomkii alwali ee horreeye salafkii iyo taabiciintii iyo wataabici taabiciin iyo waxa weeye asaxaaba iyo salafkii naga horreeyeyna ayagana nabadgeliya naxariis dushooda ha ahaata ku yidhi maa masteriye ka dhig haddee darfiyatun lisalaati wasalaamu calaa man dukira la soo sheegay nawaa bilwaawi yacni maaragtay a maa wixiina waa uu niyooday maa wixiina waa uu niyooday arakbu yacnihii safarraydu ay niyootay bicshaaqin waa jamcu caashiqin weeye wa huwa almufridu fi lmaxabbati ilaa aymani alxay ilaa laga gaadha hee mutacalliqun binawi abaadihi ilaa aymani alxaqi laga gaadho waa jihatu lyamiin weeye yacnihi kamaa fii qowli sal ly salam alaymana faalaymana soma artid huwa alqabiilatu min alcarab waa qabiilka mi ah. ilaa aymani alxayi ilaa ayman alxayi laga gaadho iyo wamaa hannaa ramala iyo wax alla wixii yacnii maxaanku dhahaa ii sheeg tarannama bilghinaa ay sawd iyo wax allow wixii afkiisa waxa weeye maxaanku dhahaa ii sheeg sawdeeyey iyo min anwamin anwaaci naqami yani maarta waa nooc min anwaaci naqam ka iyo wal xusayniyi iyo walxijaaziyi iyo walcarabiyi iyo war waxaaso dhan markaa idaa wey wax alla wixii hadlee tuuq yiriba yacni naxariis iyo nabadgeliyo inta aan soo sheegnay hore soo sheegnay iyo in ka badan iyo intan aan sheegnayba nabadgeliya naxariis dushooda ahaataba halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkeennii laamiyatu ibnulwardi ama fatxu raxiim araxmaan oo cashiraantiisa aan ka dhignay sagaal cashir sagaalkan cashir insha allah ilaahay idankii ayagoo dhammaystiran biidni illaahi albaari ayaynu ka dhignay Eh, wixii aan khalday ama aan xumeeyey ilaahay subxaana watacaala haynaga dhaafo aan khaladnay wixii aan saxnayna ilahay miisaanka xasanaadka haynoo saaro ilahay dartii baanu akrinay ujeed kaloon kaleenahay ma uu jiro eh, waxaynu inoogu xigi doonaa insha allah kitaabkii la dhihi jiray muxuu ahaa cinwaanul maya waxaa inoogu xigi doonaa laamiyat alcarab eh, baa inoogu xigi doonaa insha allah aan ka hormarin doonaa biidn illaahi albaari hada wabilah towfiiq wasali allahuma cala nabi sl slm